oo ah nacti cadaf tawkiid iyo bedel waxay ka midaysan yihin mid walba wuxuu leeyahy waxa la yidhaha taabic iyo mid waxa la yidhaha maطbuuc taabic waa mid wax raacaya maطbuucna waa mid la raacayo afartuba waa leeyihiin hadda nactiga yaa ah maطbuuc kii la raacayay mancuudka taabicna yaa ah nactiga tilmaanta صifadaa waxay tahay taabic taabic wey taabic wey mancuudkuna waa man waa maطbuuc maطbuuc kii la raacayay waa cadafkuna intii oo kale u yeelana taabic iyo maطbuucu yeelana tawkiidku intuu yeelana taabic iyo maطbuucu yeelana bedelku intoo kale u yeelana saas waday baab اcaطfi haadaa midkaanu baab اcaطfi cadafkii baabkiisi weeye wa xuruufu اcaطfi cadafka xarafyaalkiisu casharatun toban wey toban wey wahiyo tobankii alwaawo wey walfaau fa wey wa uma uma wey wa oo wey wa am weye wa ima weye wa bal weye waa laa weye walaakin weeye waxataa weeye fii bacdi almawaadici xaal xataab uu ahaaday fain cadafta musamad ka dhigay cadafta aad leedahay majhuul ka dhigi fain cadafta haddaad ku cadafto calaa marfuucin mid la goday korkiis rafacta waad godayda bihaa ma aynala socoto idinka fain cadafta haddaad ku cadafto bihaa xuruuftan sababteed calaa marfuucin ah, dhib male xuruuftaad u celayda xuruufta u celiya waxaa dhan waa wax iska tijaariya ah, maaha wax oo muxaqaqa mutuuntan la hayaa waa mutuun iska tijaariya ah. ganacsi loo daabacay wax muxaqaqa maaha fain cadafta haddaad carabtood xuruuftaas bihaada waxaway nusqooyinka la socota waxay tahay xuruuftaas daad kula cadafto calaa marfuucin mid la goday korkiis rafacta waad godee marka waxa horeeya isim ama ficil wuxuu rabu noqon karaa lafdiga horeeya magaciisa waxaa la idhahdaa macduufu calayh xarafka xuruuftan tobanka mid kastoo ka mida magaciisa waxaa la ihahdaa caadif midkii uu cadfaayo lafdiga dambeeyana waxaa la yidhahdaa macduuf ka saddexdaas waa inaan fahnaa baabkan markaan joogno lafdiga ugu horeeya waxaa la yidhahdaa macduufu calayhi midka dushiisa wax lagu cadfa xuruuftan mid ka mid aha udhexeeya labada kelimo xuruuftaana mid kasta magaciisa waxaa la yhahdaa caadif midkii wax cadfayey lafdiga dambeeyana waxaa la yhahdaa macduuf midkii la cadfayey saddexdaas waa inaan fahnaa haddaan baabkan joogno caaif macduuf macduufu calayh fain cadafta haddaad cadafto bihaa xuruuftan aad ku cadafto calaa marfuucin lafdi la goday korkiis rafacta macduufkiiyaad rafcineen ow calaa mansuubin mid la kor dhigay korkiisa haddaad ku cadafto oo macduuf calayhigii ah nasabtal macduufa macduufka waa nasbine aw calaa makfuudin mid la khafdiyo lahoos dhigay korkiisa haddaad ku cadafto oo macduufu calayhigii uu makfuud yahay qafadta almacduufa macduufka waad khafdine waa hoos dhigay oo calaa majzuumin ficil la jesmiyey korkiisa haddaad ku cadafto macduufu calayhigiyaa ficil la jesmiyey waa ficil mudaaric majzuum ah jazamta almacduufa ficilka macduufkaana waa jasminaya isagana taquulu waxaad leedahay qaama zaydunaa istaagay wa camruna waa istaagay fiiri marka zaydun waa macduufu calayhi waa midka korkiisa wax lagu soo cadfayo wawda u dhaxayda zayd iyo camarna waa caadif waa xarafkii wax cadfayey camarna waa macduuf waa kii la cadfayey marka haddii aad wax ku cadafto mid la goday korkiisa midka macduufkaana rafciyaa lagu yidhi hadda زaydaad wax ku dul cadfay zaydna waa marfuuc waa godayn zayd waa marfuuc waa godayn haddaad marka zayd wax ku cadfaydo kaad ku cadfaydana god marka camar waa inaan godna ah. marka hadda fiiri misaalkaas waxaan helnay macduufu عalayhi caaif iyo macduuf macduufu عalayhi waa zayd midka korkiisa wax lagu cadfayo caaif xarafka la cadfayaana maanta waa kee waa wowda macduuf midka la cadfayaana waa camar marka waxaad leedahay haddaad ku dul cadafto mid la goday waa zayd oo kale miaal fiiri macduufkiina god waa camar oo kale waa gode waa gode wa ra'aytu zaydan aan arkay wa camrana waa arkay aw calaa mansuubin nasabtasoo laguma dhihin mid la nasbiyey korkiisa haddaad ku cadafto nasabta macduufkana waa nasbine hadda macduufu calayhi misaalkana waxaa zaydana macduuf aleyh korkiisa wax lagu cadfaa wowduna waa caadif waa xarafkii u cadfayey camrana waa macduuf waa kii la cadfayey camar marka nasbi wa marartu bizaydinaan soo maray wa camrina waa soo maray ow calaa makfuudin khafadta mid la khafdiyey korkiisa haddaad ku cadfeed zaydin taas wey marartu bizaydin zaydin taasa macduuf calayhi wowduna waa caadif waa xarafkii u cadfayey amrina waa macduuf haddaad marka wax ku dul cadafto mid la khafdiyey sida zaydin khafadta macduufkiina waa waa khafdina waa hoos dhig waxaad leedahay wa amrin aad leedahay o calaa majzuumin fiirhe wazaydun zayd lam yaqum ma istaagin wayaqcud mana fariisan lamta iska tuur wazaydun zayd lam yaqum ma istaagin wayaqcud mana fariisan lamta ka tuur meeshan lam meeshan loogama baahneen loogama baahna wazaydun zayd lam yaqum ma istaagin walam yaqcud wayaqcud mana fariisan ow calaa majzuumin ku la jasmiyey korkiisa haddaad ku cadafto soo laguma dhihin waa kana yaqum waa ficil mudaaric la jasmiyey lamtaasaa gashoo jasmiday yaqum فil mdaarc isticl akhira sukuunkaas cala jisma mid la jasmiye korkiisa haddaad ku cadafto jazamta macduufkana waa jasmine wayaqud aad leedahay hadda maanta waxaa macduuf caleyhi yaquum xarfu cadafka wowda walam lamtu ma jirtee wowduna waa caadif yaqcudna waa macduufkii intaas ku laabmara baabulcafi cadafki baabkiisa haada maxalo wa xuruufu lcadfi cadafka xuruuftiisu casharatun toban weeye toban xarafa wax layskula cadfaa tobankaas xaraf waxay kala dhex gelayaan macduufka iyo macduuf calayhi midka ka horeeya xarafka magaciisa maxaa la idhaahdaa macduufu calayhi xarafka midka ka dambeeyana maxaa la yidhaha macduuf xarafkana maxaa la yidhaha caadif intaas waa inaan fahnaa baabkan intaas inaan fahnaan rabna وxروف الcaطف cadفka xروفtiisu caشhaرaة toban weeye وhiy caشharadii alwaaw wey واlفaa wey وثuma wey وa o wey وam weye وma weye وbal weye وlaa weye وlaaki weye وxataa weye فيi baعضi المawaadici xaalay ahaatay xataadu mar walba maaha meeshaad ku aragtana xarف cadف maaha xataadu meelaha gobol ka mid ahayd فain cadفta haddaad cadفto marka calىa marفuucin mid la rafciyey korkiis macduuf alayhgii marfuuc hadduu yahay raacta ah, macduuf alayhgii marfuuc hadduu yahay rafacta almacduufa macduufka waad rafcina waa goday ah, midka xarafka ka dambeeya oo macduufka waa goday ah, waa goday hay maxaad leedahay qaama zaydun maxaan dhahaynaa wacamrun mise waxaan leenaha wacamran ma dhihi karna wacamran ma dhihi karnaa qaama zaydun wacamran sax ma noqon kartaa maya qalad sax ah, mid radcisan haddaad ku dul cadafto macduufka waa radcine hmm. waaye aw calaa mansuubin mid la nasbiyey korkiisa haddaad ku cadafto macduuf caleygiyaa mansuub ah oo la nasbiyey nasabta almacduuf macduufkana waa nasbine macduufkana waa nasbine ah wara'aytu zaydan aan arkaad leedahay wa camran aad leedahay ilaa macduuf calaygi zaydan soo maahan wa camran waxaan ahay nooma banaano ah, wax kale nooma banaano aw calaa maqfuudin mid la hoos dhigoo la khafdiyay haddaad wax ku cadafto oo macduufu calaygi uu khafdisan yahay khafadta almacduufa macduufkana waad khafdini waa khafdini ah, wax kale kuma banaano marartu bizaydin وamrin aad leeda wax kale kuma banaano aw calىa majzuumin ku la korkiisa haddaad ku cadafto macduuf alayhigiyaa majzuum ah. ah waa ficil mudaaric oo la jasmiyey macduuf alayhigii jazmta اmacduuf macduufka waa jasmine ah. macduufka waa jasmine wزaydu lam yaqum zayd ma istaagin lam yaqum waa ficil mudaaric oo la jasmiyo lamtaasaa jasmiday wayaqcud dhehe lamtan waxaan u diidaynaa lamtu ayadaa wax jasmida keligeed ma rabno anagu hadda lam wax jasmiyda waxaan rabnaa ficil la jasmiyo lagu jasmiyo ila baabulcadaf aan ku jirnaa lam wax lagu jasmiyo baabkeedii baabuljawaasi aan kusoo baran halkan kama rabno ee halkan waxaan rabnay ficil inta lagu dul cadfay ficil jasmisan la jasmiyey ah. ficil sababta loo jasmiyey ay tahay ficil jasmisana lagu dul cadfo kaasaan rabna u helno ah, kaasaan rabnaa ina miaal u helno waay taquulu waxaad leedahay qaama zaydun zaydaa istaagay wa camrun camarna waa istaagay qaama ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab zaydun faacil qaama marfuucu biqaama qaamadaa rafcido caamil u ah oo ku camal fashay wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhirih wa camrun alwaawu xarfu cadfin camrun macduufun calaa zayd ah, macduufun calaa zaydin wa caطfu marfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiraة fii akhirih waxaa leedahay wa camrun alwaaw xarfu caطfin camrun macduufun calىa zaydin wاlmacduufu calى اmarfuuci marfuucu kii lagu dul cadfo mid rafcisan waa la rafciya saasaa leeda wa camrun maxaa nidhi alwaawu xarfu cadfin waa xarafka wax isku cadfaya labada kelima isku xiraya isku cadfaya camruna macduufu calaa zaydin zaydaa lagu kor cadfo wlmacduufu cala almarfuuci mid la goday kii lagu dul cadfaa marfuucun isna waa la godaa ah, mid la godayba mar haddii lagu dul cadfay waa la godaa wlmacduufu cala almarfuuci marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu fi akiri waay waxaan leenahay marka qaama waa ficil maadi hadda fadxa lagu bineeyey wlmaadi maftuuxu aakhiri abadan soo marnay sooma zaydu waa la rafciyo sababtan loo rafciyo waxa weya waa faacil camrun waa la rafciyo sababta loo rafciyo waxay tahay waxaa lagu dul cadfay mid rafcisan zaydoo rafcisan aa lagu dul cadfay yaa caamil u ah qaacido yaa caamil u ah macduufkan caamilka ku camal falay waa kuma sifadan shala soo marnay caamilka ku camal falay yuu ahaa qaama zaydu ama qaama zaydun zaydaa istaagay alcaaqilu yaa ku camal falay sifadan soo maray laydinma sheegin idin kale idinkama rabo marka mana haydaan haddaa laga rabaa qaaciddu qaaciddaan qaadayna waxaan leenahay nactiga cadafka tawkiidka bedelka afartaas maxaa la isku yidhaha tawaabic waa afartaba afartaas magacooda waa tawaabic soo maaha afartooda qaacidday iska leeyihiin waxaa la yidhahdaa alcaamilu fi الtaabici huwa alcaamilu fi اlmaطbuuci alcaamilu fi taabici taabica caamilka ku camal falaa huwa alcaamilu fi lmaطbuuci waa maطbuuca midka ku camal falaa ila اlbedela marka bedelka laga reebo bedelku kuma jiro waa saddexda kale fainahu fii niyati takraari اcaamil qaacidadaasaa la qaataa alcaamilu fi taabici caamilka ku camalfala taabicaan huwa alcaamilu fi lmatbuuci waa midka matbuuca ku camalfala ila albedela bedelka un mooye bedelka ka soo reeb horta ah, bedelka ka soo reeb kuma jiro bedelku fainahu fii niyati takraari caamil bedelka waxaa la niyeysanaa macmuulka hore caamilkiisa mid lamidu inuu halkan ugu jiro caamilkii horaa soo laabana caamilka horaa soo laabana alcaamilu fi الtaabici huwa alcaamilu fi اlmaطbuuci ila اlbedela fainahu fii niyati takraari اcaamil intaas waa la haya soo ma haddee dersigii shala ku laabo marka dersigii shala ku laabo qaama zaydunaa istaagay zaydkaasoo alcaaqilu kii caqliga lahaa ahaaday marka hadda taabic yaa misaalkaas alcaaqilu matbuucii la raacaniyaa ah zayd ah waxaad leedahay qaacidadii ku dabaq marka alcaaqilu yaa ku camal falay marka lagu yidhaah waxaad tidhahdaa alcaamilu waa taabic alcaamilu fi taabici taabica midka ku camal falay huwa alcaamilu fi lmatbuuci waa midka matbuuca ku camal falay fiiri zayd marka zayd yaa ku camal falay qaama alcaaqilu idaa ku camal fashay nabad qaacidadaasaad ku dhaqmi adiga qaacidadaas bes waxaa lagu leeyahay wara'aytu zaydan alcaaqila alcaaqilaya ku camal falay markaas leedahay alcaamilu fi taabici huwa alcaamilu fi lmatbuuci taabica caamilka ku camal falay waa matbuuca midka ku camal falay alcaaqila waa taabica yaa matbuuca zaydan zaydan yaa nasbiyey ra'aytu ra'aada soo maahan alcaaqilana iyadaa nasbiday oo ku camal fashay marartu bizaydin alcaaqili alcaaqili yaa hoos dhigay waxay leedahay taabic weeye alcaaqili matbuucna yaa zayd zayd yaa ku camal falo hoos dhigay bacda soo maahan alcaaqilna iyadaa hoos dhigay khalaas qaacidadaasaad wadane hadda marka baabka aan marayna imow baabkeenna cadabka imow qaama zaydu zaydaa istaagay wa camruna waa istaagay qaama ficlu maadi mabniyu cala alfatxi laa maxala min alaxwaal zaydun faacilu qaama marfuuq wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih وcمر الواaو xرف caطفi أمر مcضوف عalى زaيد والمcضوف عalى المرفوuع مرفوuع وcلاaمaة رفع dmة ظاahiرة في akhره cمr yaa ku cمل falay waxaa leedaha alcaamiل في الtaaبici huوa الcaamiل في الmaطبوuع il bdl caamilka taaبca cmr waa taaبع maطبوuciyo زayd زayd yaa ku camal faloo rafciyey qaama cmruna qaama rafciday isku caamil wara'aytu zaydanaan arkay wacamrana waa arkay wara'aytu zaydanaan arkay wacamrana waa arkay wara'aytu alwaaw xarfu caطfin ra'aytu ficlu wa faacilun zaydan mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih wacamran alwaaw xarfu caطfin camran macduufu calى zaydin wاlmacduufu calى اlmansuubi mansuubu wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih waxaa leedahay zaydan waa macduufu calayhi wowdaasuna waa caaif camranna waa macduuf yaa nasbiyey camran qaacidadii keen alcaamilu fi taabici taabica midka ku camal falaa huwa alcaamilu fi matbuuci waa midka matbuuca ku camal falaa hadda camar waa taabic yaa matbuuca zaydana ah matbuuc khalaa zaydan yaa nasbiyey ra'aa camranna ayadaa nasbiday hmm, camranna ayadaa nasbiday waa marartu bizaydin zaydan soo maray amrina waa soo maray marartu marartu waaan soo maray bizaydin amrina waa soo maray marartu alwaaw xarfu caطfin marartu ficlu wa faacilu bizaydin albaau xarfu jarin waa xarfu hoosdhiga badu zaydin majruuru waa lahoos dhigay bilbaai badaasaa lagu hoos dhigay wa calaamatu jari inuu hoos dhigay calaamada lagu garana alkasratu daahiratu fi akri kasrada akri ka saar aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bimara bmrrt وcمr alwaaw xرف caطفin cمri macضuuف عalى زaydin والmacضuuف عalى اmajruuri majruurun وcalaamaة jri kasraة ظaahiraة في akhiri زaydin waa macضuuف عalayh wowdu waa xarفu cadف camrin waa macduufkii la cadfay yaa taabica yaa maطbuuca zayda maطbuuca taabicna yaa ah camrin taabic mogta waa midka raacayo kan ka horreeyo ixraabka ku raaca taabici wey marka waxaa lagu leeyahay amrin camrin caamilkii hoos dhigay ken yaa hoos dhigay camri yaa hoos dhigay bada hoos dhigtay khalaas intaas idhaahda maxaad u shakini alcaamilu fi الtaabici huwa alcaamilu fi اlmaطbuuci ila اlbedela fainahu fii niyati takraari اlcaamil wزaydu zayd ninkii ahaa lam yaqum ma istaagin wayaqcud mana fariisan wazaydun alwaawu xarfu casri zaydun mubtadaun marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi lam yaqum lam xarfu nafyin wajasmin waqalbin yaqum ficlu mudaaric majzuumu bilam wacalaamatu jasmi asukuunu wafaaciluhu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yacuudu calaa zayd واjumlaة min alficl oo yaqum ah iyo wlfaacil oo huwada ah fii maxali rafcin khabaru mubtadai oo zayd ah waraabit baynahumaa adamiiru fii yaqum yaqum damiirka ku asuran oo faacilka araabidkii ah lagama boodi kara saa soo baratay baabkeedii jumlo abar noqotay ma la soo bartay jumlo abar noqotay soo bartay lagama boodaayo marka wax lasoo lasoo maray lagama boodayo waxa kale meesha culus waa laga boodo dayno xaalisinayyaysan dhibsan isagaa ufurmi doono insha allahu laakiin wixii la soo maray waa la hayaa jumlo khabar noqotay zaydun waa mubtade yaquum waa ficil mudaaric faacilkiisi waa damiir mustatira oo huwa ah ficilka mudaaricoo yaquum ah iyo faacilkiisi oo damiirka ah jumladaasaa khabarkii mubtadaha ah jumla hadday khabar noqoto maxaa la rabay raabid raabidkii waa faacilka yaquum waa damiirka yaquum ku dhex asuran ah, damiirka mustatirka oo huwa ah, ah kaas wazaydun zayd lam yaqum ma istaagin wayaqcud mana fariisan wazaydun alwaaw xarf cadfin zaydun mubtadaun marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafcihi damatu daahiratun fii aakhirihi mubtade haddii la sheegay xaa loo baahan yahay khabar khabarkii waa jumladan lam yaqum huwa zayd ma istaagin fiiri lam yaqum huwa zayd kuma istaagin lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin waa xaraf wax diida ma istaagin saagii diida soo maqli mayso ma istaagin alana waa xarfu nafyi wa jasmin ficilkana waa jasmiye yaquum wa qalbin macnahana maadiyu u gediyaa mudaarica hadda fiiri yaquum waa ficil mudaaric maadiyan ka macnaynayna waxaan leenahay zaydun zayd lam yaqum hadda ka hor ma istaagin maadiyu ka dhiga ficilka mudaaric markood gasho lamta waa gedine lam hadday ficil mudaaric gashaan waa gedine macnaha maadiya ka dhige maadiya ka dhige wa zaydun zayd lam yaqum hadda kahor ma istaagin saasay noqonaysa maadiga ka dhige lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin yaqum ficlu mudaaric majzuumu bilam wa calaamatu jasmi assukuunu wa faaciluhu damiiru mustatiru jawaasan taqdiiruhu huwa yacuudu cala zayd wاljumlaةu min alficli oo waa kee yaqum wاlfaacili oo ah huwa في محل رفع جملdaas محلka la رفعina والجملة من الفعل والفاaعل في محل رفع خبر مبتدي والرابط بينهما الضمير في يقوم ويقعد الواو حرف عطف يقعد فعل مضارع يقعد waxaa tidhahdaa يقعد معطوف عalى يقم waxaa leedahay ويقعد الواو حرف عطف ويقعد alwaaw xarf cadf yaqcud macduufu calaa yaqum wاlmacduufu calى اlmajzuumi majzuumu wa calaamatu jasmi asukunu wafaacilu damiiru mustatir jawaasan taqdiru huwa yacuudu calى zayd wayaqcud alwaaw xarf cadfi yaqcud macduufu calaa yaqum sow lama dhihin mid jasmisan kii lagu cadfo waa la jasmiyaa wاlmacduufu calى اlmajzuumi majzuum wa calaamatu jasmihi الsukun sababta lamtan u diidna maxay tahay haddii lamta meesha la keena annaga miaalkaan rabne mxuu ahaa wuxuu ahaa ficil majzuum oo macduufu calayhi ah ficil kaloo lagu soo dul cadfay oo la jasmiyey saasaan miaalka u rabnay haddii lam meeshaan la gelsho yacud waxaa jasmina lamta laftirkeed miaalka aan rabnay maba hayna marka miaalka annagu u baahnayn oo aan halkan qaacidadiisa ku soo qaaran waxay ahayd ow calaa majzuumin jasamta ficil lagu dul cadfay ficil jasmisan oo sidaa sababteedba loo jasmiyey ah, saasu aha haddii lamta meesha la keenana la heli maa misaalkaas ee maxay noqonaya arrintu waxay noqonaydaa lamta laftirkeed inay yaqcud jasmiy misaalkaasna ma anaan rabin halkan <coughs> waayo hadda waxaa lagu leeyahay yaqcud maxaa loo jasmiyey maxaa dheer ha maxaa loo jasmiyey intaan darsiga akriyay ugu maqno hadduu yimid ka war hadduu soo laabtay maskaxda meel kale aadey maxaa loo jasmiyey waa macduuf yaa lagu cadfay zayda lagu cadfay zayd maa jasmisa laa ilaaha ila allah yaquda maxaa lagu cadfay kor u dhawaaq yaqudan kaa layna yaqud maxaa loo jasmiyey iriya toosaar tartiib si deg iriya misaalka kitaabka ir adig kitaabka ir waxaan lam yaqum wayaqcud yaqcud maxaa loo jasmiyey yaqum kuma weydin waa yaqum waa yaqcud maxaa loo jasmiyey waa matbuuc weeye waa qalad waa taabic waayo yaa lagu cadfay yaqcud hadhin hadde yaqcud ayadii ah yaqumhaa yaqumaa lagu cadfay saasaan kaa rabaa waxaad leedahay yaqcud maxaa loo jasmiyey waa macduuf yaa lagu cadfay yaqum aa lagu cadfay khalaas intaasaa lagaa raba caamilka jasmiye waa kee yaqum caamilka jasmiye wey waa lamta yaqum ku jirta ilaa waxa alcaamilu fi taabici wاlcaamilu fi lmatbuuci hmm. baabu tawkiidi haada midkaanu baabu tawkiid adkayntii baabkeedii wey waa tawkiidka baabkiisa iska yar waa ku darayna atwkiidu twkiid taabicun mid raacaya wey lilmuakadi midka la adkayna fii rafcihi muakadka la godidiisu ku raaca wa nasbihi muakadka la kordhigidiisu ku raaca wa khafdihi muakadka la hoos ku raaca wa tacriifihi muakadka la macrifayntiisu ku raaca atwkiidu almuakidu midka wax adkayna atawkiidu almuakidu midka wax adkayna taabicun wuxuu raacaa lilmuakadi midka la adkayna fii rafcihi mu'akadka la godidiisa uu ku raaca wa nasbihi mu'akadka la kordhigidiisuu ku raaca wa khafdihi mu'akadka la raaca wa tacriifihi mu'akadka la macrifayntiisu raaca baabkan tawkiidka mid ka horeeya magaciisa waa la muakad kaaftaa la kordhiga waa kii la adkaynayo mid ka dambeeyana waaa la muakid kaafta ah. la hoos dhiga waa kii wax adkaynayo waa inaan taas fahnaa baabkan markaan joognana muakad iyo muakid waa baabkii tawaarixda soo maahan mid ka horeeyo matbuuc ah la raaca magaciisa baabkan maxaa la yidhaahdaa muakad kaafta kordhig kii la adkaynayey midka dambeeyo taabicana magaciisa ladhaha muakid midkii wax adkaynaya baabkan markaan joogno waxaan rabnaa inaan fahamno laba shay baabkii tawaariixda ku jirna mogtahay midka maطbuuca oo la raaca magaciisa waxa la dhaha muakad bifatxi kaaf kaafta oo la kordhiga kii la adkaynayey waay midka dambeeyana maxaa la idhaha muakid kii wax adkaynayey marka midka horeeyo maطbuuca muakadka ah haddii la rafciyo muakidkana waa raaca rafcadaasu ku raaca midka horeeyo muakadka oo la adkaynaa haddii la nasbiyo muakidka midka wax adkaynaa nasbahaasu ku raaca midka horeeyo ah oo la adkaynaa haddii la rafdiyo hoos dhigo muakidka midka wax adkaynaana waa ku raaca hoos dhigaas midka horeeyo muakadkaa macrifo hadduu yahay muakidkuna waa ku raaco macrifu noqona nakira maba jirto iyada nakiro lama adkeeyo cinda albasriyiin madhabka basriyiinta oo raajixa ah lama adkeeyo kuufiyiintu haba qabeen in la adkeeye baabkan hmm. meela socoto adiga baabkan baabkan meela socoto intaan qiraad baabkan tawaabicdan ku jira midka horeeya matbuuca lena midka dambeena taabic mabuuca magciis baalkan maasha alla waa ninka inka sheeg qayb allah ka siiye muakad wey midka horee matbuuca taabicana muakid maasha allah intaasna dhaba intaasna badan baabkan inan fahno midka horeeyo matbuuca magaciisa baabkan waxaa la ihahdaa muakad midka taabicana waxaa la ihahdaa muakid muakad waa midkii la adkaynayey muakidna waa midkii wax adkaynaya intaasma la fahmi waay atwkiidu almuakidu tawkiidkan hadda waxaa loola jeedaa muakidka laftiisa loola jeeda kii kaafta hoos dhigneed oo taabic ahaa wey tawkiidkaas atwkiidu almuakidu midka wax adkaynaa taabicun wuxuu raacaa lilmuakadi midka la adkayna ka la adkaynayo raaca muxuu ku raaca waa kan wuxuu ku raacay fii rad'ihi hada waxaad u celidaa muakadka midka kaabta kor dhiganta u celi oo maطbuuca ah fii radcihi muakadka la godidiisu ku raaca muakadka haddii la godo muakidku waa ku raaca isna waa la goda muakadka midka horeeyo wey haddii la godo muakidku waa ku raaca isna waa la goda intaas ma la fahmo wanabihi haadaankaanu celinayna damiirka muakadka midka kaabtu kordhigan tahay wanabihi muakadka la kordhigidiis ku raaca muakadka waa maطbuuci haddii la nasbiyo muakidkana waa la nasbina waa ku raaca waa ku raaca wakafdihi haadaankaanu celinaynaa muakadka midka kaabtu kordhigan tahay oo maطbuuca kaasaanu celinaynaa haddii muakadka la khafdiyo haddii la khafdiyo lahoos dhigo afna mukidku waa ku raacaaho afna waa la khafdina wa tacriifihi hadalkaanu celayna mukadka midka kaaftu ka dhigan tahay oo matbuuca ah kaasaanu celaynaa wa tacriifihi mukadka la macrifayntiisa haddii la macrifeeyo mukidku waa ku raaca asna waa la macrifayna wayakuunu huwa tawkiidku wuxuu noqdaa bialfaadin macluumatin alfaad la yaqaan wey alfaadda wax lagu adkeeyaa alfaad kooban wey oo la xifdinayo wax iskaga kaa qasmaya maaha wax kaa qaldamayana maaha wayakuunu huwa tawkiidku wuxuu ahaanayaa bialfaadin alfaad ayuu ahaanaya alfaad ayuu ahaanaya alfaadaasoo macluumatin la yaqaano alfaadda wax lagu adkeeyaa waa alfaad la yaqaano oo macluumo ah alfaad la yaqaano macluumaa wey wahiya alfaadda wax lagu adkeeya waa daatada walcaynu weeye waa daatada wa kullu dhammaan weeye wa ajmacu dhammaan weeye iyo wa tawaadicu ajmaca ajmaca kuwa raaca kuwa raaca maxaa loola jeedaa waa kana wahiya tawaadicda ajmaca agtacu dhammaan weeye wa abtacu dhammaan weeye wa absacu dhammaan weeye ajmacay la macnayihi ayaga keligood wax laguma adkeeyo laakiin ajmacay dabagalaan markii ajmaca wax lagu adkeeyo ay raacaan ah, markii ajmaca wax lagu adkeeyo ay raacaan waxaa leedaha marartu bilqowmi tobankan soo maray ajmacina dhammaantood agtacina dhammaantood abtacina dhammaan abtacina dhammaantood absacina dhammaantood saas le marartu bilqowmiyan soo maray ajmacina dhammaantood agtacina dhammaantood abtacina dhammaantood abtacina dhammaantood saasaa le jaaca alqowmu qowmkii ay yimaadeen ajmacuuna dhammaantood aqtacuuna dhammaantood abtacuuna dhammaantood absacuuna dhammaantood marka haddaan ajmaca ka horreyn ayagu keligood wax ma adkay karaan waa in ajmaca ka horraydaa saasaa waxaa loo leeyahay tawaabicu ajmaca kuwa ajmaca raaca taquulu waxaad leedahay qaama zaydun zaydaa istaagay nafsuhu nafsadiisiyaa istaagay u fiirso zaydun maanta waa matbuuc waa midka la raacayo nafsuna waa taabic waa midka raacayo marka zayd maxaan ku magacaabaynaa muakad nafsuna maxaan ku magacaabaynaa muakid khalaas zayduna matbuuciya kala raaca waa zayd isagaa horeeya soo maa nafsuna waa taabic marka mid ka horeeya oo zayd ah waxaan ku magacaabaynaa muaked midka la adkayna kan dambeeyo nafta ahna muakid midkii wax adkaynayay adkayntana hadda fahme marka la yidhaahdo qaama zaydun zaydaa istaagay waxaa dhici karta horta hadalkaas sida daahirka ka muuqata waa in zayd daatadiis u istaagay saasaa ka muuqata laakiin haddana wuxuu aqbali karaa carabi ahaan in loola jeedo ergeygii uu diraya istaagay qaama rasuulu zayd zayd ergeyguu diraya istaagay waa aqbali kara ow amruhu amarkiisiiya istaagay waa aqbali kara marka hadalku wuxuu u badan yahay in loola jeedo zayd daatadiisa istaagay saasaa ka muuqata qaama zaydun zayda istaagay laakiin haddana wuxuu noqon karaa macno kale oo si tabar yar u noqon karo daciif ah oo ah ergegiisiyo istaagay ixtimaalkaas marka oo uu aqbali karaa rabaa meesha in laga saaro oo laga dhigo waxa istaagay daatadiisi inay tahay ah, xooga aqbalidaas uu aqbalayo ergegiisiyo istaagay in meesha laga saaraa la rabaa oo arrinta dhab laga dhigo xaqiiqo oo aad loo adkeeyo in la adkeeyo inuu isaga daatadiisi istaagtaa la rabaa markaasaad leedahay naftudaasadiisa istaagtay man erga inuu diray iyo kama hadlaayad leedahay markaad kuleedahay zayda istaagay asaga daasadiisa waa istaagay maahan qofuu diray nafsu marka nafsu maxay adkayday waxaa istaagay daatadii inay tahay istaaggii zayd loo lagu tilmaamay oo loo nisbeeyey xaqiiqo inuu yahay taasay adkayd xoogaa ixtimaalkii yarkaaya ku jiray ay meesha ka saartay qaama zaydun zaydaa istaagay nafsuhu daatadiisa istaagay qof kale ma istaagina marka zayd waa muked waa midka la adkeeyey ah, nafsuna waa muked waa midka wax adkeeyey marka maxaa lagu soo yidhi mukedka haddii la rafciyo mukedka waa ku raaca hadda zayd waa la rafciyey soo maha mukedkiina waa raacay nafsu aad leedaho ma banaano inaad tira nafsa ma banaano inaad tira nafsi wax kale ma banaano ah qaama zaydun qaama ficlu maadin mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alraab zaydun waxaad tidhaahdaa faacilu qaama marfuucun wa calaamatu rafci damatun daahiratun fi akiri nafsu tawkiidun lizaydi wa tawkiidulmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratun fi akiri nafsu mudaaf walhaw mudaaf ilay mabniyun cala dami fi maxali jari u fiirso qaama zaydu qaama ficlu maadi mabni al fathi la maxalo min acraab zaydun faacilu qaama marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhiri nafsu waxaad tidhaahdaa tawkiidun lizaydin zayda lagu adkayna wa tawkiidulmarfuucina marfuucu mid la mid la rafciyey tawkiidkiisa waa la rafciya wa tawkiidulmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafci nafsu inay inay rafcisan taxaa u daliila wa calaamatu rafci dmة ظاahiرة في akhirh نفس مضاaف wlh مضاaف ilayhi مبنiي عalى الdم في محaل jr khلاص maطبوuci زayda ah نftuna waa taaبعي زayd waa مؤkdka la adkayna نftuna waa مؤkdkii وaرa'aytu الqومa qoomkiyaan arkay kulahum dhammaantood iiri ra'aytu الqومa qoomkiyaan arkay haddaad tidhaahdo waxay aqbali kartaa qoomkiion qof ka maqnayn inaad aragtay waa aqbali kartaa waana sida hadalka daahirkiisa waxay kaloo aqbali kartaa dadkii bedelkoodii waa is arag hadda fiiri reer hedel qabiil aa laga hadlaa odayaashoodii yaa waxaa yimaadeen konton qof oo ka socota maxaa la dhaha maanta hadhow maxaad leeda reer hebela maanta loo yimaada soo dhihi mayd haddii reer hebel mala imaanida reer hebel konton ad arag waxaad leedahay reer hebela maanta la kulma soo maa markaa tihaado markaa ra'aytulqowma qowmkii waa arkay laba miday aqbali kartaa in dhammaan aad aragtay iyadoon qof ka maqnayn waa sida hadalka asalka u ah muxuu kaloo aqbali karaa inaad ula jeedo dad mateli karaan arkay ama intii ugu badneed ha ahaadeen ama dadkii waxa weya akhyaartoodii madaxdoodii ha ahaadeen iyo salaadiintii iyo nabadoonnadii labada la aqbali kara dad ayagii mateli kara labada waa noqon kara markaa tiraa fiiri raayatul qowmi qowmkaan arkay kullahum dhammaantood maxay meesha ka saartay in qayb ka mida loola jeedo hal qof kama maqnayn wey kullahum markaad tidhaahdo hal qof xataa kama maqnayn ixtimaalkii awal aan dhahaynay waxaa dhici karta in loola jeedo odayaashoodiiaan aragnay ama in loola jeedo badankoodiiaan aragnay ixtimaalkii meesha waa ka baxay tawkiidkaana ka saaray xaqiiqay arrintu noqotay hal gabar kama maqnayn wey soo ma jeedin ra'aytu اlqawma qoomkiiyaan arkay ra'aytu ficlu wa faacilu alqowma mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih kula twkiid اlqowmi wa twkiid اlmansuubi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih kula mudaaf wlhaw mudaaf ilayhi mabniyu calى dami fi maxali jarin wlmimu calaamatu jamci dukuur ama iska soo gaabo kul mdaaf hum mdaaf ilayh mabniin calى sukuni fi maali jarin isku qabo bilada joogtaa fiiri marka alqowma waa matbuuci la raacayey kulana waa taabic alqowma maxaan ku magacaabaynaa waa matbuuci la raacayey baabkan maxaan ku magacaabaynaa muakad waa kii la adkeynayey kullana maxaan ku magacaabaynaa muakid kii wax adkeynayey waaba kii noo adkeeya inaan qofka maqnayn qom soo ma hayehe وmarartu bاqowmi qowmkiyaan soo maray ajmaciina dhammaantood marartu waxaan soo maray bilqowmi qowmkii wa marartu alwaawu xarfu caطfin marartu ficlu wa faacilu bilqowmi albaa xarfu jarin alqowmi ismu majhuuru bilbaai وcalaamaةu jari kasraة ظaahiraة في akiri aljaaru واlmajruuru mutacaliqaani bimararti ajmaciine twkiid اlqowmi wa twkiid اlmajruuri majruuru وcalaamaةu jarihi alyaa almaksuuru ma qablahaa almaftuuxu ma bacdaha niyaabatan can اlkasra لأnnahu jamcu اlmudakri saalim ma naaba fii xafn can xaraka wa nuunu ciwadun can itawini fi ismi mufradi ma jamcu saalim la soo maray jamci mudakru saalim nooga dhig si kale loo ciraaba lakin waa inay ku dhibtaa dhacdee si kale hanaga dhihin isagaad soo martay bal halkaas marti ajmciina waa jamcusaalimo jiran jamcusaal markuu jiray maxaa lagu jari jiray y maxaa lagu kala gara jiray yada oo jamcu mudakarusaalin iyo maxaa lagu kala gara jiray jamyada eh, musanahana yada musanaha xaraf ka horeya kor dhigno yada jamcu saalimna xaraf ka horeya hoos dhigno soo ma wa marartu waxaan soo maray bilqowmi qowmkiiaan soo maray ajmaciina dhammaantood qoomkiiaan soo maray markaad tidhaahdo waxay u muuqataa dhammaan inaad soo martay ayagoo meel ku kulansanoo qof ka maqnayn inaad soo martay waxay kaloo aqbali kartaa dadkii badankood inaad soo aragtay labada waa aqbali kartaa soo ma markaad tidhaa ajmaciina dhammaantood waa soo maray maxaa meesha ka baxay in qayb ka mida loola jeeday meesha waa ka baxay arrintii maxay xaqiiqo ku noqotay dhammaan inaad soo martay dhammaan inaad soo martay marka fiiri alqowmi waa matbuucii la raacayo ixraabta lagu raacayo ajmaciinana waa taabicii ixraabta ku raacayo alqowmi baabkan maxaan ku magacaabaynaa matbuucan muakad ajmaciinana maxaan ku magacaabaynaa muakid صaxiix ومررت الواو حرف عطف مررت فعل وفاعل بالقوم الباء حرف جر القوم اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلقان بمررت أجمعين توكيد القوم وتوكيد المجرور مجرور وعلامة جر الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه جمع المذكر صالح ما ناب فيه حرفا عن حركة wnun ciwad can اtamwin fi ismi mfrad mar kale ii fiiriyo misaalada waxaan idhi tawkiidka muakidka midka ah oo taabica ah muakadka hadduu rafcisan yaha rafcanimadu ku raaca haye zaydun waa muakad nafsu waa muakid muxuu ku raacay rafcihi wa ra'aytu waxaan arkay alqawma kullahum dhammaantood alqawma icraabkii maxay qaadatay nasbu kullama waa muakid waa ku raacay marartu bilqawmi aan soo maray alqawmi icraabkii maxay qaadatay kasro waa khafdu ajmaciinana waa ku raacday waa khafdisan yahi macrifadana waa isku raacayaanani fiiri macrifanimadana waa isku raacayaan qaama zaydunaa istaagay casharkii shalay yaa fahmay kii daraadna yaa fahmay aya cabdixakiim fiiri macrifanimada waa inay isku raacaan aad iigu fiirso cabdixakiim dhegaysta qaama zaydunaa istaagay zaydun waa mu'akad haye ma macrifa mse waa nakiro zayd muxuu ku macrifoobey calam wey nafsu inay ku raacdaa rabaa macrifnimada nafsu ma nafsuhu ma macrifa mse waa nakiro waa macrifo maxay ku macrifowday maa udiifa ilaa waaxidin min hadihi اarbaca ah. waxaa loo idaafeeyey damiir soo ma jeedin nafsu mudaaf welhaw mudaafinay soomaanaan dhihin nafsu waa asal nakira ahayd markii hore nafs naf keliga dilana nafsu waa nakiro nafta adiga kugu jirta tan igu jirta tan shimbirta ku jirta tan geela ku jirta waa nakiro laakiin nafsuhu zayd naftiisiyaa layidhi sow naf gaar maaha middii zayda lagu yidhi macrifay noqotay markii damiir loo idaafeeyey marka nafsu way ku raacday zayd macrifanimada macrifanimada nafsu halkay ka heshay waxaa loo idaafeeyey damiir daafuleehiga ka dambeeyay macrifanimada ka qaadan wara'aytu waxaan arkay alqowma kullahum dhammaantood haye yaa fahmay darsigii haye alqowma ma macrifo mise waa nakiro alqowma fiirsohe u fiirso ka faa'idayso alqowma ma nakira mise waa macrifo waa macrifo maxay ku macrifowda alaa ku jirta ismal ku jirta waa macrifusa sooma anaan marin alaa ku jirta soo ma jeedid haye kulla inay macrifnimada ku raacdaan rabaa alqawma kullama macrifahum soo nakiru maxay ku macrifowde maa udiifa ilaa waaxidin min hadihi alarbaca damiira loo idaafeeyey kulla waa mudaaf dinta iska dambada soo damiir maaha wixii loo idaafeeyo afartii mid ka mida macrif buu noqdaa marka damiirkay ka heshay macrifanimada haye marartu waxaan soo maray biqwmi iriy alqowmi waa mukad waana macrifo macrifnimada arshay ku macrifowday ajmaciina waa macrifo waxay ku macrifowday calamnimada tawkiidkay u tahay tawkiidaaba loo dejiya ayada dhanba saasay macrifo calamka u tahay ah, waxadii lagu yidhahda ajmaciina aaway macrifonimadeedi ah, waxaa tiraa waa calam oo carab hadde waxaa la dhihi jiray maa wadica lishayin bicayn magacii loo dejiyo shay gaara a ah, calam la yidhah ee ajmacina yaa loo dejiyey tawkiidaa loo dejiyey tawkiida iskale magacan ajmaciina isagaa loo dejiyey waa carab macrifanimaay ku raacda wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina mxamed